bsmi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala alimaamu annawowiyu raximahu allahu tacaala baabu baabulisti'daan isti'daankii ayuu u baab yahay idin qaadashada qofku markuu guri gelaayo ama meel uuna lahayn uu gelaayo inuu isti'daan uu sameeyo oo uu dalbado idin ayb qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniinay laa tadkhuluuha gelinina buyuutan guryo hayra buyuutikum guryahaasoo ghayra buyuutikum guryihiina aan ahayn ayb xataa tasta'nisuu ilaa ka idin dalbataan ayb oo in la joogay in kale ama in aad wehel dalbataan xataa tastanisuu intaad ka idin dalbataan ay tastadinuu wa tusallimuu aada salaantaan calaa ahlihaa ehelkeeda guryaha ehelkooda aad salaantaan aayadda marka waxaad u malaynaysaa in istidaanka iyo salaanta istiidaanku uu horeeyo laakiin salaanta horeyso sida aan arki doonno waawdan meeshan ku jirtana tartiib ma keenayso iyada waqaala tacaala alla wuxuu yidhi waidaa balaqa alatfaalu waidaa haddii balaqa uu gaaro alatfaalu ilmihii yaryaraa ay gaaraan minkum yani idinka idinka mida alxuluma qaangaar ay gaaraan inayna isku junubaan iyo hurdayo dhadhab haddii ay gaaraan falyastaadinuu ha idin dalbadeen kama sta'dana aladiina kuwiisay uu idin dalbanayeen min qablihim iyaga ka horreeyey aayadihii marka ka horreeyey waxay ahaayeen yaa ayuha aladiina aamanuu liyastadinkum aladiina malakat aymaanukum iyo ayaa soo socday ilmihii yaryaraa baa laga sheekeeyey iyagu saddex waqti inay yani gargaraacaan markay waalidkood qolka ugu gelayaan markii dambena waxaa la tilmaamayba inay istiidaan la imaadaan waidaa balaqa alatfaalu minkum alxulma falyastadinuu kama stadina aladiina min qablihim sida dadka waaweyn inay markaa idin dalabka u sameeyaan oo u idin dalbadaan waraweynaa fi saxiixay اlbukhaariyi wamuslimi can abi muusa alashcariyi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalama nebigu waxa uu yidhi alisti'daanu idin dalbashada halaatun saddex jeerwa fain udina laka haddii lagu idmo yacni gal wa ilaa haddii kalena farjic noqo oo laabo markaad saddex jeer idin dalbato oo lagaa aamuso iska laabo haddii lagu idmana gal ayb warawaynaahu fi saxiixayni ayda can abi saciidin alkhudriyi wagayrihi can inabiyi sala allahu calayh wali wasalam oo qisadaani waxay ahayd abuu muusa alashcari baa cumar usoo galay markaas u gargaraacay siidaan buu dalbaday looma idme markaa cumar waxba ma uunan maqal waa uu ka mashquulsanaa mar dambe ayuu marka cumar xusuustay abuu muusena uu iska tegey markaasuu wuxuu yidhi miyaanan maqlaynin alam asmac sawta cabdilaahi bni qays abu muusa alashcari codkiisa goordhowood soo ma aanan maqlaynin markaas la ii keeno ayuu yidhi waa loo keenay markaasuu yidhi xadiidkanba u keenay anay nebiga waxaan ka maqlay midkiin haddii saddex jeer oo idin dalbada aan loo idmin haiska laabto markaasuu yidhi waxaad ii keenaysaa markhaati ama la awjactuka darban ama waa ku garaacayaa markaasuu meel ay fadhiyaan ansaarta intuu yimid baa abuu saciidin alkhudri lagu daray isagaana u marqaati furay isagaana u dhallinyaraa abuu saciid dadkii markaa joogay xadiidkaasu ishaarayaa marka ayb oo isaguna inuu nebiga ka maqlay ayb meeshaana marka cumar abuu muusa alashcari ma aamini weynine ujeedku wuxuu ahaa macno kalaa meesha ku jirayo in xadiidka nebiga la hubsado ayuu cumar rabay oo aan lagu degdegin nebigaa yiri aan laysaga degdegin ayb tathabut la sameeyo warawaynaahu fi saxiixayni ayضa can abi saciidin alkhudriyi wagayrihi can اnabiyi sala allahu alayh ali wasalam warawaynaahu fii saxiixayhima bukhaari muslim waxaanu ku werinay buu yidhi can sahli bni sacdin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal allahu alayh waalihi wasalama inamaa jucila alisti'daanu isti'daanka waxaa loo jideeyey oo loo sameeyo loo yeelay min ajli albasar aragga dartiis yacni araggu inuunan ku dhicin wax aan laa'iq u ahayn oon u habboonayn tan marka waxay tahay haddii guriga qofka uu soo istidaan maxaa loo sameeyey araggaaga in waxun aynan ku dhicin haddaad marka aadan samaynin isti'daankiio aada baqbaqa ka feeriso <coughs> baqbaqa ka feeriso ama aad qoortaada intaad soo jilleeciso gurigii yaa jooga inta tiraa feeriso haddana ma soo geli karaa caqli yacni eh, maahan yacni eh, sharcina maahan caqlina ma aha ayb oo istiidaankii marka waxaa loo sameeyey min ajli albasar xadiidkanna wuxuu ka mid yahay xadiidta cilada marka laga hadlayo xukunka waxyaabaha lagu cileeyaa sabab looga dhigaa cilooyinkaas qaarna waa mansuus qaarna waa mustanbad oo culammada iyaga istimbaadaan qaarna naskayba ku caddaa tan waxay ka mid tahay kuwa loo soo qaato cillooyinka naska ku cad oo isti'daan maxaa loo jideeyey oo waajib loogaga dhigayna min ajli albasar waaba la sheegay ciladii halkan bay ku caddahay aragga dartiis ayb warawayna alistidaana halaathan warawaynaa waxaanu werinay alistidaana idin dalbasho halaathan saddex jeer la idin dalbado min jihaatin kahiiratin meelo fara badan jihaad fara badan ayaanu ku werinay ayb oo nusakha qaar waxay dhigayaan ibnu callaanka sida uu sheegayo alfutuuxaat alrabbaniya wuxuu yidhi qaala alxaafid waqad rawayna alisti'daana min jihati annadari min jihatin kathiira markaasuu ibnu callaan waxau yidhi watuwufiya alxaafid ibnu xajar raximahu llah qabla bayaani dalika wafii hada almaxali waqfu wafii hada almaxali waqafa taxriiru amaaliihi fatagamadahu allahu biraxmatihi wanafacanii wasaa'ira almuslimiina min barakatihi halkaa markuu maraayo ayuu yidhi ibnu xajar ayaa waxaa istaagay amaalidii uu yeerinayay kitaabkan takhriijkiisa marka halkaanu kitaabkii ku istaagay halkaa marka uu maraya ayuu istaagay maalidii iyo yani takriijkii kitaabkan waxaa muuqata marka nataa'ijul afkaarka hadda daabacan meeshan maba soo gaarayo xataa oo meel dhexe ayuu ku joogaa in badan ayaa marka waxaa ku daray yacni ibnu callaanka ayaa inta dambe ee nataa'ijka ka maqan ibnu callaanka sharaxiisa ku sheegay la yiraahdo alfutuuxaat arabbaniya meeshan markuu marayu istaagay marka yiri intaan wixii ka dambeeya ibnu xajar takriij adkaar looma haayo oo waxaa weyaan wuu ka dhintayba markuu meeshan maray marka cilmi fara badan ayaa xaafidka aan ka faa'iideysanay oo hadda intii kitaabka ilaa meeshan uu soo gaarayay si fiicanba axaadiista uu u takhriijinayo aad u ah mid loo taxriiriyey oo loogu dadaalay ilaahay ha u naxariisto darajaadkiisana kor allah ka yeelo jannadana allah nagu kulmeyo wasunnatu sunnada waxa uu yidhi an yusallima inuu salaamahu suma yasta'dina markaa uu idin dalbado fayaquuma cinda albaabi albaabka agtiisa ayuu istaagayaa bixaysu meel laa yanduru uunan fiirinaynin ilaa man axad fii daakhilihi guriga gudihiisa ku jiro uma yaquulu wuxuu dhahayaa assalaamu calaykum aadkhulu salaantuu bilaabayaa ma soo galaa aadkhulu hadaa lafdeeda mutacabad maaha asaga salaantoo kale lagu cibaadaysto marka waxaad leedaha assalaamu calaykum ma soo galaa hadaa soomaali ku dhahdo ku filan hoodi hoodi iyo laakiin maya salaanta iyadu waa soo marnay wax lagu cibaadaysto ummadan ilaahay uga dhigay oo u jideeyey waay fain lam yujibhu haduunan ajiibin axadun qofna qaala dalika sidaabuu dhahayaa thaaniyan wa thaalian mar labaad iyo mar saddexaad fain lam yujibhu axadun qof haduunan ajiibin insarafa waa iska tegaya rawaynaa fi sunani abi daawuuda biisnaadin saxiixin can ribciyi bni xiraashin bikasri alxaa'i lmuhmalati xada la dhibic tiray oo la hoos dhiga wa aakhiruhu aakhirkiisana shiinun mucjamatun shiin la dhibiceeyey ayaa ah attaabiciyi aljaliil qaala waxa uu yidhi xadatanaa rajulun nin wuxuu noo sheegay min bani caamir qoladaa ka mid a ah. ista'dana cala anabiyi sala allahu calayh waali wasalama kaasoo nebiga ka idin dalbaday wa huwa fii beytihi wahuwa fii beytin isagoo guri ku jiro faqaala waxa uu yidhi aaliju ma soo galaa faqaala rasuulullaahi sala allahu alayh ali wasalam liqaadimihi nabiga qaadimkiisiiba wuxuu ku yidhi ukhruj bax ilaa haadaa midkan u bax facallimhu listidaana facallimhu bar alistidaana istidaanka bar sida loo idin qaato oo loo fasax qaato bar faqul lahu waxaa ku tiraahdaa qul dheh asalaamu calaykum aadulu asalaamu calaykum aadkhulu ma soo galaa saa ku dheh fasamicahu rajulu ninkii baa maqlay faqaala assalaamu calaykum aadkhulu faadina lahu nabiyu sal l salam nebiga waa u idmay fadakhala waa soo galay ninkii tanna marka salaanta iyo istiidaanka salaanta horeeya warawaynaa fi sunani abi daawuuda wtirmidiyi can kaladata bni اlxambali aلصaxaabiyi radi الله canhu qaal ataytu nabiya sala الله عليه ali wasalam nebigan u imid fadakhaltu calayhi waan u galay walam usallim mana salaamin النبي nabiyu sal l salam nebigu waxau yihi irjic laabo faqul dheh assalaamu calaykum aadkhulu qaala tirmidiyu xadiidun xasan laabo waxaa tiraa assalaamu calaykum aadkhulu ma soo xallaabo loo dhahayo marka in la baraa la rabaa salaantii iyo marka istidaankiina salaantaa horeyso qultu kaladatu datu bifatxi lkaafi wallaami weyaan walxambalu bifatxi ilxaai ilmuhmalati wa bacdaha nuunun ayaa ah saakinatun la reebay reeban huma baaun ayaa ku xigta muwaxadatun maftuuxatun huma laamun wahaada kan aladii dakarnaahu aan sheegnay oo min taqdiimi salaami salaanta horumarinteeda cala alistidaani laga hormariyay ah huwa saxiixu weeyaan kan saxiixa ah wadakara almaawardiyu waxa uu sheegay fiihi kan dhexdiisa halaaata awjuhin saddex wej oo madhabka axaduhaa kan koowaad hada kan waa wathaani kan labaadna taqdiimu listidaani istidaanka in la hormariyo cala salaami laga hormariyo wathaalithu midka saddexaadna waa huwa ikhtiyaaruhu waa kow doortay in waqacat hadday dhacdo caynulmusta'dini midka idin dalbanaya ishiisa calaa saaxibi almanzili qofka guriga joogo ay ku dhacdo qabla dukhuulihi intuunan gelin ka hor qadama salaama salaamtiibuu hormarinayaa maxaa yeele istidaan waxaa awalba loogu talagalay min ajli basar araggiina hadda waa dhacay wax laga soo celshaa marka maleba wejkaani kaasu ku tiirsan yahay wain lam taqac haddaynan dhicin calayhi caynuhu ishiisa wain lam taqac caynuhu haddaynan ishiisa dhicin calayhi calaa saaxibi lmanzili aynan ku dhicin qadama alistidaana istidaanka hormarinaya markaas ayuu leeyahay ayb xaawiga ayuu sidan ku sheegay marka xadiidku laakiin wuxuu tilmaamayaa kan hore oo midkaa hore ayaa xadiidku uu tilmaamay marka araggaagina inaad ka ilaashataba marka hore ood albaabka geeska istaagtid assalaamu calaykum aa ka bilowdid waida sta'dana alaaan saddex jeer hadduu idin dalbado falam yudan lahu aan loo idmin wadanna uuna maleeyo annahu lam yusmac inaan la maqlin fahal yasiidu calayha ma kordhinaya saddex jeer buu is dalbaday wuxuuna eh, u malaynayaa inaan la maqal oo gurigi guri weyn maalan uu yahay oo kale iyo ayb buuq uu jiro kale iyo meesha uu ka yeerayo aduu maleeya marka inaan la maqal ma kordhinaya xakal imaamu abubakri bnu alcarabiy almaalikiyu waxa uu sheegay fiihi kan dhexdiisa alaaata madaahiba saddex madhab axaduhaa madhabka koowaad yuciiduhu waa ku celinaya wathaaniina laa yuciiduhu ku celin maayo wathaalitu midka saddexaadna in kaana haddii uu yahay bilafdi listi'daani almutaqadimi lafdiga isti'daankee soo hormaray lam yucidhu ku celin maayo wain kaana bikayrihi haddii uu yahayna lafdi kale hadduu isticmaalayna acaadahu waa ku celiyaa qaala waxa uu yidhi wal asaxu kan saxiixnimada badanna madhabka saxiixnimada badan annahu laa yuciiduhu bixaalin sina ugu celin maayo caaridada warkan ku dhegay marka caaridatlaxwadiga wahaadakan aladii saxaxahu ou saxiix yeelay huwa aladii waa midka taqtadiihi sunnatu sunnadu ay dalbaysay keenaysaba sunnadii baa saa kusoo aroortay wallaahu aclam faslun fasalkan wuxuu ka hadlayaa qofka hadduu isti'daan dalbado yaa waaye la yidhaah muxuu isku tacriifin karaa inuu is sheego muxuu ku xasilayaa maxaase la kahdaa inuu isku sheego wayenbaqii waxaa haboon idaa ista'dana calaa insaanin qof hadduu ka idin dalbado bisalaami oo uga idin dalbado ow amase bidaqilbaabi albaabka garaacistiisa faqiila lahu lagu yiraahda man anta kumaa tahay adiga an yaquula inuu yidhaahdo fulaanu bnu fulaanin ow amase fulaanunil fulaaniyu hebelkii ree hebel ahaa ow amase fulaanunilmacruufu bikada hebelkii magac waxaa loo yaqaanay ow maa ashbaha dalika ama wixii lamida mida bixaysu meel yaxsulu ou xasilayo atacriifu tacriif in la aqoonsado attaamu tacriif dhammaystiran bihi isaga uu ku xasilayo lafdiga wix uu ku xasilayo tacriif taam oo dhammaystiran ayuu la imaanayaa wayukrahu waxaa la kahdaa an yaktasira inuu ku gaabsado calaa qowlihi ana ana inuu ku gaabsado maxaa yele qof walba ana waayo qof walba ana weeyaan aw ilkhaadimu inuu ku gaabsado khaadimkii ow amase bacdulkhilmaani ilmihii mid ka mida waay qaar ka mida aw bacdu lmuxibiina dadka ku jecel qaarkood waay ku gaabsada waxyaabaha maa wamaa ashbaha dalika rawaynaa fii saxiixay lbukhaariyi wa muslimin fii xadiidi lisraa waxaan ku werinay almashhuuri ee caanka ahaa qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam huma sacida bi jibriilu jibriil baa ila fuulay ila samaai dunyaa samada dhow ayuu ila koray fastaftaxa wuu furfurtay faqiila waxaa yidhi man haada kan waa kuma qaala jibriilu weeyaan buu yidhi qiila waxaa layidhi man macaka yaa kula jiro qaala muxamedun muxamed uma sacida ila asamaai athaaniyati samada labaad ayuu koray aw athaalithati iyo midda saddexaad wasaa'irihinna iyo intii ka soo hartay wayuqaalu fii baabi kulli samaain samo walba albaabkeeda waxaa lagu oranayay man haada kan waa kuma fayaquulu jibriilu ayuu dhahay magaciisa loo garanayuu sheegaye marka ana inaad tiraa maaha warawayna fii saxiixayhimaa bukhaari muslim waxaanu ku werinay xadiida abi muusa lamaa jalasa nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebigu markuu fariistay calaa bi'ri lbustaani beertii ceelkeedii waa biru ariis wa jaa'a abuu bakrinna uu yimid fasta'dana waa idin dalbaday faqaala waxauu yidhi man waa kuma qaala abuu bakrin buuyii uma jaa'a cumaru baa yimid fasta'dana waa idin dalbaday faqaala man qaala cumaru uma cumaanu kadalika isaguna markuu nebigu man uu yidhi magacyadoodii sheegayeen warawaynaa fii saxiixayhima aydan can jaabirin radia allahu canhu qaal ataytu nabiya sala allahu alayh ali wasalam nebigan u imid fadaqaqtu albaaba albaabkii baan gargaraacay faqaala waxau yidhi man daa kan waa kuma faqultu waxaan idhi ana aniga faqaala ana ana ayuu yidhi kaanahu sidii isaga oo karihaha nacaya oo kale <clears throat> sidii isagoo nacay oo kale warkan ayb marka dadku waa u badan yihiin yaawa aniga waa iga furu kuleh aniga ayb anada marka waxaa loo nacay liannahu laysa fiihi bayaanun wax bayaan ahoo ku jira malaha ayb bacd culamaa ba waxay leeyihin haddii istidaanka ninkan codkiisa uu yaqaano cod kale uunan uga darsamayn tacriifka iska xasila laakiin magacaa inaad sheegta ama wixii lagu yaqaano faslun fasalkaani marka wuxuu ka hadlaya wax dhibaataa ah inaynan ku jirin oo baas ah qofka idin dalbanayo naftiisa inuu ku sifeeyo wax aan la garanaynin ilaa isaga un maahan aan lagu garanaynin ayb weyneyn baa ku sugnaata waxyaalahaas walaa ba'sa dhibmale an yasifa inuu sifeeyo nafsahu nafsadiisa bimaa uu ku sifeeyey yucrafu bihi lagu aqoonsanayo idaa lam yacrifu lmukhaatabu mukhaadabka midka lala hadlayo oo lala khitaabayo haddaanu garanin biqayrihi qeyrkiisa hadounan ku garanaynin wain kaana fiihi haba ahaata dhexdiisa magaca uu isku sheegayo suuratu tabjiilin weyneyn muuqaalkeedaba hal ahaada lahu isaga ha ula ahaado bian yukanniya nafsahu waa inuu naftiisa u kuniyeeyaba aw yaquula inuu yiraahdo ana almuftii fulaan yaa waayl marka magaciina uma garan karo hadduu yidhaa fulaan baa layidhaa ma garan karo markaasu wuxuu leeyahay ana almuftii aniga waxaan ninkii muftiga ahaa fulaanun hebel aw ilqaadi aw ishaykhu fulaanun sheekh hebel wma ashbaha dalika rawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wa muslimi can ummi haani binti abi aalib radia allaahu canha wasmuhaa faakhitatu ayaa layidhi cala almashhuuriye waqiila faatimatuna waa layidhi waqiila hindun qaalad waxay tiri ataytu nabiya sala allahu alayh wali wasalama nabigan u imid huwa yaqtasilu isagoo qubaysanayo wa faatimatu faatimana tasturuhu ay asturayso mara iyo wax la mida ay ku asturayso faqaala waxauu yidhi man haadihi tan qultu waxaan idhi ana ummu kunyadeedii isku sheegtay kunyaduna tabjiil yay e, leedahay warawaynaa fi saxiixayhimaa can abi darin radia allahu canhu wasmuhu jundubun waqiila burayrun bidami lbaai tasgiiru barin ah qaala waxa uu yidhi kharajtu waan baxay leylatan habeen min alayaali habeenyaalaha ka mid ah fa idaa rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam nebiga waaba isaga oo oh, yamshii waxdahu keligii ou soconayo fajacaltu waxaan gudagalay amshii inaan soconayo fii dilli lqamari dayaxa hooskiisa inaan ku soconayo faltafata waa milicsaday fa ra'aanii wuu arkay faqaala man haadaa kan waa kuma faqultu abudarrin ayaan ii faqultu ana abudarrin waaye ama faqultu waxaan ii huwa isagu abuudarrin waaye in loo qadaro huwa abudarkaasu ka rabaa marka waraweynaa fi saxiixi muslimi can abi qataadata alxaarith bni ribciyin radia allaahu canhu fii xadiidi almidaati xadiidkii weelkii lagu weyse qaadanayay almushtamili ee koobsaday calaa mucjizaatin kahiiratin mucjizaat fara badan lirasuulilahi sal slam u sugnaatay wa calaa jumalin jumalna min funuuni alculuumi ay ku jirtay qaala fiihi abu qataada waxa uu ku yiri xadiidka dhexdiisa farafaca anabiyu sala allahu calayh waalihi wasalam ra'sahu nabiga madaxiisiibuu kor u qaaday faqaala waxauu yidhi man haadakan waa kuma qultu waxaan idhi abu qataadata huwa abu qataada marka meelahan oo kale dee xadafku waa iska jaais mubtadiin in la gooyo waa iska jaais meelahan oo kale waxadfu maa yuclamu jaa-izun kamaa taquulu zaydun bacda man cindakumaa meelahaasoo kale wey wafii jawaabi kayfa zaydun quldani fazaydun istugniya canhu id curif ayb qultu wanadaa'iru haadaa kan <clears throat> nadaairtiisa iyo waxyaabaha lamida ah kathiiratun weeyaan kuwo fara badan wa sababuhu sababkiisana alxaajatu weeyaan baahi baahi baa keentay wa cadamu iraadati aliftikaar iyo faan doonistiisa la-aanteed wayaqrubu min haada kan waxaa u dhow maa rawaynaahu fii saxiixi muslimi can abi hurayrata radia allahu canhu wasmuhu cabduraxmaan bnu sakrin cala <coughs> lasaxi khilaaf inuu ku jiro ku ishaaraa magaciisa qaala waxaan idhi qultu yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo udcu llaaha ilaahay ii tog an yahdiya umma abi hurayrata inuu alla hanuuniyo abu hureyre hooyadii wadakara alxadiida ilaa an qaala ilaa uu ka yidhi farajactu waan laabtay faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah qad istajaaba allaahu ilaahay waa ajiibay dacwataka ducadaada wahadaa wuu hanuuniyey umma abi hureyra abi hurayra hooyadiisa tanaa lamida buu leeyahay baabun fii masaa'ila tatafaracu cala asalaam baabun ay haada kani baabun baab weeyaan fii masaa'ila fii bayaani masaa'ila masaa'il caddayntoodii ayuu u baab yahay tatafaracu ka farcon mayso cala salaami salaanta ka farcon mayso masalatun masaladani marka wuxuu ka hadlaya salaanta qofku markuu ka soo baxaayo xamaam meelaha biyaha lagu kululeeyo lagu qubaysta markuu kasoo baxayo agteeda qaala abuu sacdin ilmutawallii attaxiyatu salaanta cinda alkhuruuji bixitaanka agteeda min alxamaami laga soo baxayo meesha biyaha kulule qubayska loo doonto bian yaquula lahu waaba inuu u yiraahdo taaba xamaamuka allah wanaajiyo xamaamkaagii qubayskaaga iyo meelaha ayb taas la yiraahdo attaxiyatu taxiyo cinda alkhuruuji bixitaanka agtiisa min alxamaami laga soo baxo bian yaquula lahu waaba inuu u yiraahdee daaba xamaamuka laa asla lahaa wax asala taas walaakin ruwiya waxaa la weriyey ana caliyan radia allaahu canhu cali qaala lirajulin nin inuu ku yiri kharaja min alxamaami kasoo baxay dahurta ama daharta falaa najusta dahurta yani allow aad daahirowdid falaa najusta aadan najaasoobin ama daharta falaa najista qultu hada almaxalu maxalkan lam yasixa ma ansixin fiihi dhexdiisa shay-un waxba walow qaala insaanu qof hadduu yidhaah lisaaxibihi uu ku yidhaahdo calaa sabiili almawaddati kalgacayl walmu'aalafati isu soo dumitaan wastijlaabilwuddi jacayl soo jiidashadiisa adaama allaahu laka naciima nicmo allah kuu daa'im yeelo wa wanaxwu dalika min adducaa'i falaa ba'sa bihi dhib maleh yani kalgacayl iyo jacayl oo u qabo hadduu saa ugu duceeyo laa ba'sa nacam laakiin wax ka soo aroorayo duco meeshaan u gaara waxaasaa la yidhaahdaa amale mas'alatun masaladanna waxaa weyaan alfaadda dadku ay isticmaalaan sida caadada oo ay salaanta ku bedelaan ida ibtada almaaru midka maraya hadduu ku bilowdo almamruuru calayhi kan la marayo korkiisa faqaala uu yidhaahdo sabbaxaka allaahu bilkhayri allah kugu waa berisiiye khayr wax wanaagsan oo kale aw bisacaadati liibaan ow qawaaka allaahu allah ku xoojiyo ow amase laa awxasha allaahu minka ilaahay kaama tago wehel allah ka bixin nwehel ha ku ahaado aw kayra dalika ama wixii lamido ah min alalfaadi alfaad ah alatii yastacmiluha annaasu dadka ay isticmaalayaan fi lcaadati lam yastaxiqa jawaaban jawaab ma mutaysanayo qofka wax jawaab ah ma mutaysanayo ayb laakiin low dacaa lahu haddii uu duceeyo qubaalata daalika kaagaas yacni kala hor imaashadiisa oo markuu sidaa yiraa isagana uu u duceeyo kaana xasanan ilaa an yatruka inuu kaga tegaya mahna jawaabahu jawaabtiisa bilkuliyati yani dhammaan ahaanba zajran lahu canaan darteed uu uga tegaya oo canaananaya fii takhalufihi kadib marka uu kadib mara wa ihmaalihi ihmaalintiisa asalaama uu ihmaaliyey wa ta'diiban lahu iyo edbin uu isagu edbinayo waligayrihi iyo keyrkiisa uu ku edbinayo fil ictinaa'i daryeel in loo yeesho bilibtidaa'i bisalaami salaam ku bilaabashadeeda qofkii maalan allah ku xoojiyo waagaaga allah wanaajiyo ayb ayuu ku yiri awxasha allaahu minka yani raddi qofkaasi ma mudna in la radiyo waajib maaha yani uma mutaysanayo in loo jawaabo laba marka ayaa meesha uu ka muujiyey kabacdi haddaad adna duco ugu badeshid ood kala hor imaada duco kale dhib malaha waa iska wanaagsan tahay ilaa marmarka inaad ka tegaysid maahane ood tegidaadana aad kaga dan leedahay ood ka wado waxaa uga tegaysaa inaad qofkaani aad ku edbiso zajri iyo canaan a uga dhigto maadaama uu salaanti ka tegey taas waa maqsad sax ah oo fiican faslun fasalkani wuxuu ka hadlayaa yani qofka in wejiga laga dhunkado iyo iyo xubnaha dadka waaweyn iyo ilmaha yararkaaba idaa araada haddii uu doono taqbiila yadi kayrihi geyrkii gacantiisa inuu dhunkado in kaana daalika kaagaasi haddii uu yahay liuhdihi suhdigiisa iyo wa suubanaantiisa qofka waa qof zaahida waa qof suuban ow cilmihi ama cilmigiisa wa iyo sharafkiisa wa siyaanatihi iyo dhowrsanaantiisa aw naxwi daalika ama wixii lamida ah min alumuuri addiiniyati arrimaha diiniga ah lam yukrah lama kahdo bal ay yustaxabu waxaa la sunneeyaa bal ay yustaxabu waa la sunneeyaa dheh in kaana liqinaahu hadday tahay hodantinimadiisa wa dunyaahu iyo adduunyadiisa wa tharwatihi iyo xoolihiisa wa shawkatihi xooggiisa wa wajaahatihi wejilahaanshihiisa cinda ahli dunya dunyaa dadkeeda uu ka leeyahay ow naxwi dalika fa huwa makruuhun mid la kahdo waa shadiidu lkaraahati karaahadiisu ay adag tahay wa qaala almutawalii waxa uu yidhi oo min asxaabina ka mid ah laa yajuusu ma bannaana faashaara ilaa anahu xaraamun fa ashaara wuxuu ishaaray ilaa anahu xaraamun arrinkaa inuu xaaraam yahay abu sacdin almutawalii qofka gacantiisa la dhunkanaya labaa loo kala qaada marka wanaagiisa iyo salaaxiisa hadday tahay laa basa haddii ay tahay laakiin adduunyo badan iyo xoog badan iyo boqornimo iyo wax lamida ah hadday tahay maya boqorada qaarkood hadda xataa salaanta dadka waa kala leeyihiin kuwaba meelay ka dhunkadaan kuwa garbahay ka dhunkadaan kuwa gacantay dhunkanayaan dadkii safay soo gelayaan gacantii wasaa u dhiibayaan waxaas oo dhan marka waa boqortinimada darteed maya taas waa midda ay diidayaan ayb sideedana marka khilaaf baa ku jiro gacan in la dhunkado qof gacantiis in la dhunkado ayb oo culamada qaar baa diidaan sheekh ilalbani weliba culammadaasoo ka mid ahaa aad baana weliba ugu dheeraaday masaladaaska hadalkeeda meelo fara badan ama dhegeysi iyadoo ah, qoraal ah intaba ayb rawaynaa fi sunani abi daawuuda can zaaricin radia allaahu canhu wa kaana wuxuu ahaa fii wafdi cabdilqays qaala waxau yidhi fajacalnaa waxaanu gudagalnay natabaadaru inaan degdegayna min rawaaxilinaa aan ka degdegayno gaadiidkeenna inaan ka degno oon degdegayno fa aan dhunkanaynan bilowna yadda nabiyi sala allahu caleyh waali wasalam nabiga gacantiisa iyo warijlahu lugtiisa marka nebigii bay intay gaadiidkii ka degeen markiiba ayay nebiga u degdegeen iyagoo nebiga dhunkanaya gacantiisa iyo lugtiisa qultu zaaricun bizaayin fii awalihi waraain bacda alalifi calaa lafdi zaarici alxindati xindada midka beero lafdigeeda oo kale wayriha ayb xadiisku marka wuxuu tilmaamayaa gacan dhunkashadu inaynan dhib lahayn oo rasuulkii baa laga dhunkaday allaahuma ilaa in la yiraahda maani nebigay gaar ku tahay gaar ku ahanshahaasna xoogaa waxay u baahan tahay adilo tilmaamaysa yani taqsiiskaas sheegaysa warawaynaa fi sunani abi daawuuda ayضa can ibni cumara radia allaahu canhumaa qisatan ayuu weriye qaala fiiha fadanownaa waanu dhowaanay yacnii min annabiyi sal ly salam ayaan u dhowaanay faqabalnaa yadahu gacantiisaan dhunkanay wa amaa taqbiilu rajuli ninka dhunkashadiisa khadda waladihi sagiir cunugiisa yarka ah daankiisa inuu dhunkado wa akhiihi iyo walaalkiis wa qublatu gayri khaddihi daankiisa meelaan ahayn ou dhunkado min atraafihi xubnihiisa ka mid ah a o naxwihaa calaa wajhi shafaqati dhimrin waraxmati naxariis walutfi turid turid wamaxabati alqaraabati qaraabada jacaylkeeda darteed oo u dhunkado fasunatfahiya sunnatu walaxaadiisu axaadiista fiihi kan dhexdiisa ku sugana kathiiratun weeyaan saxiixatun weyaan mashhuuratun oo iska caan ah wa sawaaun waxaa isku mida ah alwaladu dakaru walunhaa wiilka iyo gabadha wakadalika sidaasoo kale qublatuhu dhunkashadiisa walada sadiiqihi saaxiibkiisa ilmihiisa inuu dhunkado wakayrihi min sigaari alatfaali a calaa hada lwajhi oo u dhunkadana waa la mid wa ama ataqbiilu bishahwati inuu udhunkado fa xaraamun weeyaan bilitifaaqi wasawaaun waxajina fii dalika alwaalidu wagayruhu waalid inuu yahay qofkaas ilmihiisa u dhunkanaya calaa sabiili shahwa iyo keyrkiis bal innadaru ilayhi fiirin la fiiriya xaggiisa bishahwati loo fiiriya xaraamun weeyaan bilitifaaqi cala alqariibi kan dhow i waljnabiyi iyo ajnabigaba xaaraanay ka tahay yani umuurahan marka xoogaa dadku isku dabaa'ic maaha <clears throat> waxaa laga yaabaa qofka soomaaliga waxyaabahan camal inuu aad ula yaabo waxansay ku dhici karaan inuu is yiraahdo qof ilmo yar dhunkashadiisi ama yani fiirintiisa laleeyahay iyuu isdhihi karaa annaga dhaqankeennu taasi ma laha wax haalib ah ama xataa la arko ama badan ma aha ayb laakiin meelo fara badan dhul fara badan aaday ugu badan tahay dad ilmaha u hawoonaya oo ilmaha rababa weliba cudurna waa waxaasoo kale marka rawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wa muslimi can abi hurayrata radi allaahu canhu qaal qabala nabiyu sal allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu dhunkaday alxasana bna caliyin radia allaahu canhuma wacindahu isagoo agtiisana alaqracu bnu xaabis uu yahay atamiimiyu faqaala alaqrac waxa uu yidhi ina lii waxaan leeyahay casharatan toban oo min alwaladi ilmaha maa qabaltu ma aanan dhunkanin minhum xaal uu iyaga ka mid yahay axadan midna fa nadara ilayhi rasuululahi sal l salam rasuulkii baa eegay uma qaala waxau yidhi man laa yarxamu qofkaan naxariisanaynin laa yurxamu looma naxariisanayo marka arrinka in naxariis ay tahay buu ku celiyey nabiga sal l salam waana sidaas warawaynaa fii saxiixayhima can caaishata radia allaahu canha qaalat qadima naasun dad ayaa soo galeen min alacraabi reebaadiyaha ka mida calaa rasuulilaahi bay u soo galeen sala allahu alayh waali wasalam faqaaluu waxay yidhaahdeen tuqabiluuna ma dhunkantaan sibyaanakum ilmihiinna faqaaluu nacan bay dhaheen haah qaaluu waxay yidhaahdeen laakinna annagu wallaahi baan ku dhaaranay maa nuqabilu ma dhunkanno faqaala rasuululahi sal l salam nebigu waxauu yidhi awa amliku miyaan hananayaa aniga ma waxbaan idiin hanan karaa w an kaana allaahu lian kaana allaahu alla inuu ahaaday tacaala nazaca inuu siibay minkum idinka xaggiina araxmata inuu idinka siibay inuu alla naxariista idinka siibay darteed maxaan idiin hayaa anigoon idiin hanan karaa marka hada lafdu ixda riwaayaati weeyaan wahuwa marwiyun bialfaadin ayaa lagu wariyey warawaynaa fi saxiixi albukhaariyi wagayrihi can anasin radi allahu canhu qaal akhada rasuulu llahi sal l slam nebiga wuxuu qaaday ibnahu inankiisii ibraahiima ahaa faqabalahu waa dhunkaday washamahu waa urursaday oo waa carafsaday naxariis waa marka soomaalida laftirkeeda waxaad moodaa xagga dhaqanka dadka baadiyaha iyo u badan ama dhaqan baadiyoodkaaba qaalib naga ahba anaga lianna qof waa yaryahay saddexdiisi aabba ama laba aabbo isku xigto ay magaalo reer magaal ay ahaayeen waa nugu yeryahay dhaqankaas baa weli qaalibka ah waxaad arkaysaa guriga markuu soo galo ilmaha ay kusoo ordaan waa iska eriyayaan nacam ma qaadqaadayo ma dhunkanayo waxaasoo dhan dabci marka waxaa weeyaan jafaa oo ku jira waraweynaa fii sunani abi daawuuda can ilbaraa'i bni caazib radia allaahu canhuma qaal dakhaltu maca abi bakrin ayaan u galay radia allaahu canhu awala maa qadima almadiinata markii ugu horreyso madiina uu soo galay fa idaa caaishatu caaisha ibnatuhu gabadhiisa radia allaahu canha waab iyadoo mudajacatun ay jiifto qad asaabathaa ay asiibta xummaa qandho fa ataaha abuu bakrin baa u yimid faqaala kayfa anti sidee tahay yaa bunayatu gabadhaydii yareeday wa qabala khaddahaa daankeeda ayuuna dhunkaday Right. meeshan marka ibnu calaan wuxuu yihi hada alxadiidu akhrajahu lbukhaariyu fii saxiixihi fii aakhiri baabi hijrati اnabiy sal l slam can ilbara fii qisati shiraa'i sidiiqi raxla min caazib abi lbara wakaana wajha aliqtisaari cala alcaswi litakhriiji abi daawuud anahu bayana ana dalika waqaca awala maqdami اnabiy sal l slam almadiinata wariwaayatu wariwaayatu saxiixi saakitatu can dalika wailaa falaa yadharu wajhu tarki alcaswi lisaxiixi wliqtisaari cala alcaswi lisunan wallahu aclam xadiidkan bukhaari baa werinayo marka in laga taga saxiixa in loo tiiriyaa fiicnayd abu daawuud buu u tiiriyay waxaa laga yaabaa buu yiri awala maa qadima almadiinatadaas riwaayada bukhaari male tan abu daawuuda le marka binaan calaa daalika inuu keenaya laga yaaba laakiin hadda madiina imaatinkeedaas hore waxaa laga yaabaa in wax hadda baabka marka la fiiriyo calaaqa weyn aynan la yeelanin muhiimku marka waqabala khadda haadaas waa nacam riwaayaduna waa ku wada jirtaa warawaynaa fii kutubi tirmidiyi waannasaa-iyi wabni maajah bilasaniidi asaxiixati can safwaana bni casaalin asaxaabiy radia allaahu canhu wa casaalun bifatxi ilcayni weeyaan wa tashdiidi siini siinka oo la shido almuhmalatayn la dhibic tiray siinka iyo caynkaba qaala waxau yidhi qaala yahuudiyun yahuudi baa wuxuu yidhi lisaaxibihi ku idhab binaa nakeen ilaa haada anabiyi kan nebiga ah fa atayaa way u yimaadeen rasuulalahi sal slam ay u yimaadeen fasalaahu waa weydiiyeen can tisci aayaatin bayinaatin sagaal aayadoodoo cadcad fadakara alxadiida ayuu sheegay ilaa qowlihi faqabaluu way dhunkadeen yadahu gacantiisa wa rijlahu lugtiisa wa qaalaa waxay yidhaahdeen nashhadu waxaan qiraynaa anaka nabiyun inaad tahay nashhadu anaka nabiyun tahan yahuudda marka ma waxay keenaya inay nebinimo risaalo inay u qireen o saas ku islaameen maya inaan nebi taho wax laguu sheego xag alla wax lagaaga sheego waa qirsannaha laakiin yaa laguu soo diray carabaa laguu soo diray ayay dhahaan laakiin annaga nanooma kaa soo diray qofka haddii marka in qof allaale qofkii aaminsan nebi maxamed inaan isaga loo soo dirin shaqana uunan ku lahayn de risaaladii nebi maxamed ma rumaynin waana gaal naartuuna gala hadduu saa ku dhinto ayb xadiidkan tirmidi nasaa ibnu maajah ay warinayaan ayb madaaruhu calaa shucba buu yiri nacam fafii qowli sheykhi bilasaniidi nadarun id laysa lahu cinda man dakara ilaa isnaadun waaxid dadkan uu sheegay oo dhanba hal isnaad unbay ku keeneenoo shucbuu ku wareegaya marka bil asaaniididaas buu ibnu callaan waxa uu leeyahay waxbaa ku jiro hal isnaad buu ku yimid bil bilasaniidin asaaniid badan baad moodeysaa marka warawaynaa fii sunani abi daawuuda bilisnaadi asaxiixi almaliixi aadka u wanaagsan can iyaas ibni dakfalin qaala ra-aytu abaa nadrata ayaan arkay qabala isagoo dhunkaday khadda alxasani bni caliyin radia allaahu canhumaa maliixnimada marka wxuu ka wadaa culuw sanadka culuw ahaanta maxaa yeele xadiidku wuxuu ka mid yahay rubaaciyaadka abu daawuud oo wuxuu yidhi xadaanaa abuu bn abi shayba qaala xadaanaa almuctamir can iyaas bni dagfal qaala ra'aytu abaa nadrata waa iska rubaaci kale marka dhinacaasaa laga yaaba marka ayb waxaa laga yaabaa tawthiiqa xaggiisa iyo rijaashu siday u hiqaanimadooda iyo waxyaabaha inuu ka wado qultu abu nadrata binuuni wadaadi almucjamati ismuhu almundir bnu malik bni quaca taabiciyun hiqatun ayb qutaca xaafidku marka saas u dabdiyey qaafkoo la godo dacdoo la kordhigo kitaabkiisa taqriibu tahdiibka alimaamu nawowi iyo keyrkiina waxay u dabdiyeen qaafkoo la hoos dhigo dacdoo la reeba qica saasa imaamu nawowi sharxa muslimka u dabdiyey taabiciyun hiqatun weeyaan wadaqfal bidaalin muhmalatin maftuuxatin daal la dhibictiray oo la kordhigay uma qaynin mucjamatin qayn la dhibiciyey saakinatin reeban uma faain fa maftuuxatin kordhigan uma laamin wacan ibni cumara radia allaahu canhuma annahu kaana wuxuu ah yuqabilu inuu dhunkanay ibnahu saaliman wiilkiisa saalim wayaquulu wuxuu dhahay icjabuu la yaaba min shaykhin oday yuqabilu shaykhan oday sheekh dhunkanayo wacan sahli bni cabdillaahi tustari assayid aljaliil axadi afraadi zuhaadi lummati ummadan zuhaadeeda midkood ah afraadooda mid ka mid ah wa cubaadihaa iyo cubaadooda radia allaahu canhu anahu kaana wuxuu ah yatii abaa daawuud asijistaaniya abuu daawuud ayuu u imaanaya asijistaani sulaymaan bnu ashcaf saaxibu sunan wayaquulu wuxuu dhahay akhrij soo bixi li aniga lisaanaka carabkaaga io soo bixi alladii carabka oo tuxadisu bihi aad ku sheegaysid xadiida rasuulilahi sal l salam liuqabilahu saan u dhunkado carabkaaga aada xadiidka nebiga ku sheegtid oo ku werisid isoo bixi aan dhunkadee fa waa dhunkanaya marka afcaal marka salafkii ka timid wa afcaalu salafi salafka afcaashooda fii hada lbaabi baabkan akharu mid ka badan waa min an tuxsara in la koobo wallahu aclam ayb ayb faslun fi taqbiili wajhi lmeyiti walqaadimi min asafar qofka safar ka soo galay meydka iyo wejiga in laga dhunkado walaa baasa baas male bitaqbiili wajhi lmayiti meydka wejigiisa dhunkashadiisa asaalixi ee suubanaa litabaruki loo dhunkado khayrka raadin nebigu horta sunnada nebiga haddii la raacayo un laleeyahay nebiga cuhmaan ibnu madcuun buu dhunkaday binaan cala daalika marka way bannaan tahay rasuulkii maadaama uu sameeyey <clears throat> qofka marka sidaa siyaabahaas u dhunkadoo kale waa dhici kartaa marka sunnada nebiga barako waa laga helaa ayb inkastoo hadda saasaa ah fadli badan hala sameeyo nebiga uunan dhihina ficil oo isagu sameeyey un ay tahay ee mashruucnimo laga qaadanayo haddana marka sidaa haddii loo jeedo waa dhici kartaa walaa bitaqbiili rajuli ninka dhunkashadiisa wejha saaxibihi saaxibkiis wejigiis oo dhunkado idaa qadima haddii uu kasoo galo min safarin safar iyo naxwihi iyo wixii lamidana baas maleh rawaynaa fi saxiixi lbukhaariyi can caaishata radi allaahu canha fi lxadiidi awiili xadiidkii dheeraa fii wafaati rasuulilahi sal l salam nebiga dhimashadiisa ku saabsanaa qaala waxa uu yiri nusaqa qaarna qaalat bay dhigaysaa dakhala abuu bakrin radia allaahu canhu abubakar waa galay fakashafa can wajhi rasuulillahi sal ly salam nebiga wejigiisa ayuu ka fayday uma akaba calayhi waa ku kordhacay markaa faqabalahu waa dhunkaday ficilkan marka akaba wuxuu ka mid yahay afcaal naadir ah oo markii hamse la geliyana laazim noqdo marka laga bixiyana noqdo mutacadi ee qiyaaska khilaafsan qiyaasku wuxuu ah moogtahay hamsada tacadi bay keentaa ficilka haddii uu laasim ahaa hamze la geliyo mutacadi buu noqonaya kan cagsi waay marka hamsadiibuu laasim ku noqonaa marka laga reebo hamzadana wuxuu noqonayaa laasim laba ficilay sheegaan akaba iyo acrada acrada waa jeestay waa laasim sooma maaragte carada haddii la yidhaahdana waa mutacadi akaba haddii la yidhaahdana waa ku dhacay waa laazim kabba haddii la yidhaahdana kabbahu waa ku tuuray waa mutacadi markaas uma akaba calayhi wuu ku dhacay faqabalahu waa dhunkaday uma bakaa waa ooyey marka marka meydka in la dhunkan karo arrin hadda ku khaas ah nebigana maahan tano maxaa yeele rasuulka isaga cuhmaan bnu madcuun buu dhunkaday warawaynaa fii kitaabi tirmidiyi can caaishata radi allahu canha qaalat qadima zayd bnu xaarisata almadiinata ayuu soo galay warasuululahi sal l slamna fii beyti rasuulkana uu gurigeyga jooga faataahu waa u yimid faqaraca albaaba albaabkiibuu garaacay faqaama ileyhi nabiyu sal allahu aleyh ali wsalam nabigaa u kacay yajuru thawbahu isagoo maradiisii jiidayo marada jiidaya marka xataade nin gurigiisii fadhiyo oo deg deg kusoo istaagay waay mara in la jiidaa maaha factanaqahu wou qoorqooraystay wa qabalahu waa dhunkaday ictinaaqa marka mucaanaqada waxay tahay qofka inuu yani hab laysa siiy hab ayuu siiyey waqabalahu waana dhunkaday qaala tirmidiyu xadiisun xasan wa ama almucaanaqatu qoorqooraysiga ama ishabsiinta wa taqbiilu lwejhi wejiga dhunkashadiisa ligayri ifli cunuga yarka keyrkii walihayri lqaadimi kan soo galay keyrkiis min safarin kasoo gala iyo wanaxwihi makruuhaani weeyaan cunug yar oo ilmahaagii maalan iyo qof aan ilmahaagii waxaan ahayn qof safar aan ka soo gelin qoorqooraysto mucaanaqa lagu sameeya waa makruuh buu yiri nasa calaa karaahatimaa waxaa caddeeyay abuu muxamedin albaqawiyu wakayruhu min asxaabina wayadulu cala alkaraahatina waxaa tusayo maa rawaynaahu fii kitaabay tirmidiyi wbni maajah can anasin radia allaahu canhu qaal qaala rajulu nin waxauu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow alrajulu minaa ninka annaga naga mida nin annaga naga mida yalqa akhaahu walaalkii buu la kulmayaa ow sadiiqahu ama saaxiibkii ayanxanii lahu ma u dugayaa inxinaa ma u samaynaya ma u foorarsanaya rukuuco kale hayatu rukuuco kale ama ka hoors ama ka yani inxinaa inuu isoo dugo qofkaa dugidda waa la yaqaana hebel hebel u dugay yan hoos ugu foorarsaday qaala laa buu yidhi maya ma u foorarsanayo qaala waxau yidhi afayaltasimuhu ma ku dhegdhegayaa wayuqabiluhu ma dhudhunkanayaa qaala laa maya qaala fayaakhudu biyadihi gacantiisa ma qabanayaa wayusaafixuhu ma salaamayaa qaala nacam buu yidhi qaala tirmidiyu xadiisan xasan marka ninku haduunan safar ka imaanin marka wixii intaa asalku saan waa qof haddaad aragto inaa salaanto mucaanaqadiina marka maxay ku timid qof cunug iyo waalidkii oo nebigu markay faadime usoo gasho intuu u istaagay ayuu mucaanaqay jira oo u kici jira sida la wariyey qofka safarka kasoo galo iyadana waa lamid qofkii nicma usoo kororto dalxat bnu cubaydillah intuu u istaagay ayuu u orday eh, kacb bnu maalik adu meelahaas wixii aan ahayn ah, qultu wahada kan aladii dakarnaahu aan sheegnay fi taqbiili dhunkashada walmucaanaqati waanahu laa ba'sa bihi inaanu wax baasa lahayn cinda alquduumi kasoo gelitaan agteeda min safarin laga soo galay wanaxwihi wa makruuhun inuu yahay karaahata tansiihin fii gayrihina uu ku yahay huwa fii gayri almradi garilaawaha cunuga yarkan garka weli uunan usoo bixin keyrkiis waay alxasani ee quruxda badan alxasan ilwejhi wejigiisa uu quruxda badan yahay yani amrad wejigiisu qurux badan yahay wixii aan ahayn waxa laga hadla fa ama alamrad alxasanu cunuga yarkan garka aan usoo bixin ee bucbuca ah <coughs> ee quruxda badan fa yaxrumu waa xaaraam noqonayaaba bikulli xaalin xaalad kasta taqbiiluhu baa xaaraam noqonaysa dhunkashadiisa saasuu tilmaamay marka marka waxaa wey de waqtigaana waa jireen curfiga meelaha sheekha u yaqaanay iyo wax aada uga jireen ayna dhici karto weliba dadka zamankan waaba sii xumaadeenba oo dadka intay meelahaas aadeen yurub iyo dhulkaas ayaa cuduradaas ay dad xataa soomaalidii ay ku dhaceen xataa dad waxaa laga sheegaya ad arkaysaa cunug buu u tegay iyo waxyaabaha walciyaadu bilah ayb marka hadalkan wej buu leeyahay sawaaun waxaa isku jina qadima min safarin kasoo geliyaya am laa waaldaahiru ana mucaanaqatahu qorqoraysigiisa iyo habsiintiisana ka taqbiilihi dhunkashadiisaoo kaleba ow qariibatun ama mid u dhow min taqbiilihi dhunkashadiisa walaa farqa farqi male fii haada kan bayna an yakuuna almuqabilu midka wax dhunkanaya iyo walmuqabalu kan la dhunkanaya rajulayni saalixayni ow faasiqayni inay yihiin laba ninoo saalixiina amalaba faasiqa ow axaduhumaa midkood saalixan uu yahay faljamiicu sawaaun kulli isku jin waa isku mid walmadhabu saxiixu madhabka saxiixa cindanaa annaga agteenna taxriimu nadari weeyaan eegmadii xaaraantinimadeeda ilal la eego alxasani ee qurux badan amradka quruxda badan in la eegaa inay xaaraam tahay walow kaana bikeyri shahwatinba ha ahaata shahwa la-aan waqad amina mid ka aamin ahaaday haba ahaado alfitnata fitno fa huwa xaraamu weyaan kalmar'ati naagta oo kale weyaan likownihi ahanshihiiso fii macnaaha naagtii macnaheeda uu yahay gar aanu lahaynoo marka sidii naagtii wejigeeda wejigiisa u naacim u yahay jilajilcsan yahay marka sidaa naagta loo fiirin karin ma isagan loo fiirin karin si walba saasuu leeyahy alimaamu nawowi ayb marka kole waase min baabi sididariica iyo waxyaabahaasay un ka wadaan wabilahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina mxamed wcala ali saxbi slm